alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala imaamu malik raximah llah kitaabu alaqdiya altargiibu fi lqadaءi bilxaq alqadaءu bayna annaas aslu shariica wa madaaru alaxkaam wa khilaafat اllahi fi lkhalqi qaala allahu caza wajala yaa daawuud inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq faalqadaa'u bayna annaas wa faslu lkhusuumaati baynahum min daruuraati sharci wa muxkamaati iddiin qaala وxdثnي yحyى عن mالك عن هiجام بن curوة عن أbيه عن زynب بنت أbي سلمة can umi salamata zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal inamaa ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilaya falacala bacdakum an yakuuna alxana bixujatihi min bacd faaqdiya lahu calaa naxwi maa asmacu minh faman qadaytu lahu bishayin min xaqi akhiihi falaa ya'kud minhu shayئa fainamaa aqطacu lahu qطcaة min annaar hada alxadiid awala fi sanadihi curwa can zaynaba binti abi salama can umi salama zawji nabiy sala allahu alayhi wasalam wa ruwiya can malik hada asanad wa ruwiya can gayri malik ayda minhum athawri wabnu cuyayna waa alqataan wa hada alxadiid fiihi fawaa'id minha ana albashara bixukmi bashariyatihim laa yaclamuuna algayb fakulu lbashar bihada alwasfi wahuwa albashariya laa yaclamuuna shayئa min algayb wاnnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama daakhilu fi hada albashar إila anahu uuxiya ilayhi min algaybi ma shaء allahu an yuuxiya ilayh walidalika yaquul huna inamaa ana bashar qaala abu cumar fi hada alxadiidi min alfiqhi ana albashara laa yaclamuuna maa guyiba canhum wasutir min aldamaa'iri wagayriha liannahu qaala sala allahu calayhi wasalama fii hada alxadiid inamaa ana bashar ay inii min albashar walaa adri baatina maa tataxaakamuuna fiihi cindii wa takhtasimuuna fiihi ilay wainamaa aqdii baynakum calaa daahiri maa taquuluuna wa tudluuna bihi min alxijaaj faida kaana alambiyaau laa yaclamuuna dalika fagayru jaa'isin an yasixa dacwa dalika liaxadin min gayrihi min kaahinin aw munajim wainamaa yaclamu alambiyaau min algaybi maa uclimuu bihi biwajhin min wujuhi lwajh fakulu man yaddaci cilma algaybi min kaahinin aw munajimin aw saaxirin aw maa ashbaha dalika faina dacwaahu marduudah waalgaybu mima ista'hara allahu bih wa fii hada alxadiidi aydan ana bacda annaas qad yakunu alxana wa afhama wa adlaa bixujatihi min alaakhar faidaa takhaasama annaas faina bacda annaas qad uutiya shayئa min aljadali wاlkhisaam bxayثu yuri alxaqa fii suurati اlbaطili wاlbaطila fii suurati اlxaq fayuqdى lahu bmuqtadى hada اlkalaam walidaalika qaala fiihi abuu cumar fiihi ana bacda annaasi adraa bimowdici alxujati wa tasarufi ilqowli min bacdin wa macnaa qowlihi alxana bixujatihi yacni afhama wallaxanu huwa aldakaau walfitna bifatxi alxaa'i wallaxnu bisukuuni alxaa'i huwa alkhaطa'u fi lkalaam ayb wfي hada alxadiid ayضa ana aladii yaqdii bayna اnnaas inamaa yaqdii calىa xasabi maa yasmacu min iqraarin aw inkaarin aw bayina calىa xasabi maa axkamathu sunnatu fi dalika wa fii dalika radd waibطaalu lilxukmi biاlhawaa wاtakarus wa fiihi aydan fii qowlihi faaqdiya lahu calaa naxwi maa asmacu minhu daliil calaa ibaali alqadaa'i bidanni wlistixsaan faalinsaan alqaadi inamaa yaqdii calaa naxwi maa yasmacu min alkhasmayni mima tadulu calayhi aladila asharciya laa yaxkumu bilistixsaani walxusbaani wadanni wa fii qowlihi faman qadaytu lahu bishayin min xaqi akhiihi falaa yaakudh fainamaa aqtacu lahu qidcatan min annaar fiihi bayaanun waadix ana qadaa'a alqaadi bidaahiri aladii tacabada bih laa yuxilu fi lbaatini xaraaman qad calimahu aladii qadaa lahu bih faidaa qadaa alqaadi calaa xasabi maa tarajaxa ladayhi min addacaawa faina qadaa'ahu laa yuxilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal walidalika annabiyu sal slam yaquul faman aqdii lahu bixaqi kayrihi falaa yaakud lianna hada alxukma laa yuxawilu alxaqaa'iq faida kana nabiyu sala allahu alayh wasalam yaquul faman qadaytu lahu bishayin min xaqi akhiihi falaa yaakudhu famin baabin wlaa ana alqudata min gayri nabiy sala allahu alay wasalam min gayri lmacsuumiin laa yajcalu almaxkuuma lahu axaqa bima xukima lahu in lam yakun ilwaaqicu kadalika wa fiihi aljawaab jawaazu albaraa'ati min almajhuuli wasulxi minhu wahibatuhu alxadiidu aladii bacdahu qaala maaliku can yaxya bni saciid can saciid bni musayib ana cumara bna alkhaaabi ikhtasama ilayhi muslimun wahu yahuudiyun cumar radia allaahu canhu jaaa ilayhi khasmaani muslim oo yahuudiy fara'aa cumaru ana alxaqa lilyahuudiyi faqadaa lahu cumar amiiru lmu'miniin radia allaahu canhu lamaa takhaasama ilayhi hada alyahuudiyu min ahli dimma walmuslim wa samica addacwa ra'aa ana alxaqa lilyahuud faqada lah wahada huwa alcadlu aladi qaamat bihi samaawaat walard laa yufariq bayna muslimin wayahuudiyin fi lqadaa'i walxukmi faqaala lahu lyahuudiyu wallahi laqad qadayta bilxaqi lamaa xukima lilyahuudiyi xadaf wa fare qaal wallahi laqad qadayta bilxaqi fadarabahu cumaru bidira darabha cumar hada ta'diib ayb maa mawdicu darbi min cumar lihada alyahuudiy qaaluu liannahu kariha matxahu lahu wa taskiyatahu lixukmihi fii wajhi karih lianna madxa annaasi fii wujuubihim laysa bixasan falamaa ataa hada alyahuudiyu bihada almadxi darabahu cumar min baabi ta'diibi lahu uma qaala wamaa yudriik ma aladii adraaka ana hada alxukma huwa alxaqu wa huwa waanta yahuudiy qaal inaa najidu annahu laysa qaadin yaqdii bilxaqi ilaa kaana can yamiinihi malakun wa can shimaalihi malakun yusadidaanihi wa yuwafiqaanihi lilxaqi maadaama maca alxaqi faidaa taraka alxaqa caraja wa tarakaahu hada xaydatun can jawaab hada aljawaab aladi yadkuruhu alyahuudiyu laa yutaabiqu jawaaba cumar cumar qaala lahu man aclamaka بأن هذا الحكم هو الحق وهو الصواب فذهب إلى شيء آخر والإنسان إذا بهت وضعف عن الجواب الصحيح يأتي بشيء آخر بأي كلام قال نحن نجد أنه ليس هناك قاضي يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام معه فإذا ترك الحق عرج وترك هذا ليس جواب lisuaali cumar radia allahu canhu ayib hada alxadiid fiihi ana almuslima walkaafira aldimiya fi lxukmi baynahumaa walfasli kalmuslimiina sawa laysa hunaaka muxaabaat lilmuslim bixukmi islaamihi falaa yuqaalu hada yahuudiyu hada muslim alxaqu lilmuslim la ayib مسلم الحق للمسلم لا طيب وفيه كراهية المدح في الوجه وأن من أدب فاعله فلا حرج عليه وأن الذي يرضى بأن يمدح في وجهه ضعيف الرأي الإنسان الذي يحب أن يمدحه الناس في وجهه إنسان ضعيف لأن هذا المدح لا يغير من الحقيقة شيئا فلا يجعله هذا المدح لا يجعل الإنسان السيء حسن فلا ayib hada xadiid fiihi faaida ayda cumar radia allahu canhu lama qaala yahuudiyu inaa najidu macnahu anahu yukhbiru can kutubihim wa cumar radia allahu canhu maa ankara calayhi walaa qaala lahu laa taxkii lanaa can kutubika walaa can muxarafaatik bal sakat سكت ففيه ترك الرد على أهل الكتاب فيما يخبرون به عن كتابهم وهذا شيء معروف أن أهل الكتاب إذا أخبروا بشيء وقالوا هذا موجود عندنا وفي ديننا فالمنهج الحق أنهم لا يصدقون ولا يكذبون يسكت عنه لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا الشيء الذي aladii yadkuruunahu xaqan wanaxnu nunkiru aw an yakuuna baatilan wanaxnu nusadiquhum fii wafii kila alamrayni maxduur faalaxsan idan an naskutaan huna masala cabdiraxmaan ibnu qaasim yas'alu malik yaquul ayujbaru rajulu calaa wilaayati alqada idaa ixtiija ilaa qaadin قاض وكل واحد في ذلك فأبى هل يجبر قال لا إلا أن لا يوجد منه عوض إلا أن لا يوجد شخص آخر فإذا كان هناك أناس كثيرون فلا يجبر واحد من بينهم على ولاية القضاء لكن إذا لم يكن هناك من يصلح للقضاء ولم يرضى أن يتولى القضاء أجبر في ذلك قيل له أيجبر بالحبس والضرب قال نعم يضرب ويحبس حتى يلي القضاء لأن هذا ضرورة من ضرورات الحياة والدين لا بد من وجود القاضي فإذا ما رضي وهو أهل للقضاء ولم يوجد غيره فحينئذ يجب أن يلي القضاء وإذا كره يحبس ويضرب ويؤدب قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن زيد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة عن أبي عمرة هذا فيه خلاف بعضهم يقول عن أبي عمرة وبعضهم يقول عن ابن أبي عمرة وهو صواب عن ابن أبي عمرة وهو الصواب عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء ألا أخبركم بخير الشهداء ما هو أو من هو خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها هذا خير الشهود هذا فيه شك aladi yaأtii bishahaadati qabla an yus'alaha aw hal lafd aw yukhbiru bishahaadatihi qabla an yus'alaha hada shakun min axadi ruwaati min xadiid wa huwa cabdullaahi bnu abi bakrin hada shak ma hiya lafda qaal yaأti bishahaadatihi aw yukhbiru bishahaadatihi wakiilan macnayeyn waaxid fahada khayru shuhuud aladi yaأti bishahaadatihi qabla an yuطaalaba shahaadatuhu minhu watabaraca hada khayru shuhuud lakin hunaka xadiiثu aakhar yadulu calى dami man tacajala bishahaadatihi qabla an yusأl hada xadiiث cimraan bn xusayn khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma yajiiءu qowm yatasammanuuna wayuxibuuna siman yucطuuna الشhahaadaةa qabla an yus'aluuha hada yunaaqadu fi الظaahiri macna hada اlxadiiث liأnna hada jaءa fi macrض الdami yudlii bishahaadatihi qabla an yus'alha faqaaluu kayfa yujmac bayna xadiiثayn qaal waljamcu bayna alxadiiثayn ana hada alxadiiثa aladi fiihi almadxu liman yudlii bishahaadatihi qabla an yus'alaha inama huwa fi man lahu alxaqu walaa yaclamu bishaahidin yashhadu lah fayaأtii shaksu wayaquulu ana ashhadu laka wa aclamu ana alxaqa laka hada fiihi madx lakin ida kaana saaxibu alxaqi yaclamu hada الshaahid fayaأti hada الshaahid wayaأtii bishahaadatihi qabla an tuطlaba ashahaadaةu minhu hada madmuun yanbagii an yantadir faإida طuliba minhu idlaa bishahaadati yaأtii bishahaadatihi qala maliku can rabicata bn abi cabdiraxman anahu qaal qadima calى cumara bni اlkhaطaabi rajulu min ahli اlciraaq faqaal laqad ji'tuka liamrin maa lahu ra'sun walaa danab ji'tuka bihada amr jaءa rajula min ahli ciraaq ilaa cumar amiir lmuminiin radia allahu canhu yaquul laqad ji'tuka liamrin maa lahu ra'sun walaa danab qaaluu hada kinaaya can shayin laa xaqiiqata lahu hada alra'su kinaayatun can asli shay wdanabu kinaayatun can farci shay fashayu ida qiila hada laysa lahu aslun walaa farcun macnahu anahu shayun gayru waaqici wa shayun gayru xaqiiqi fahada rajul yaquul ana ataytu bishayin min hunaka min alciraaq laa waaqica lahu walaa wujuuda lahu faqaala cumar ma hu ma hada shay qaala shahaadatu zuur ظaharat biardinaa hadihi almusiiba shahaadat zuur qad daharat biardina yani fi lciraaq faqaala cumar awaqad kaana dalika hal xasala hada hal waqaca fi ardikum wahiya ardu lfitan fi kuli zamaan awaqad kaana dalika qaala nacam xasala hada faqaala cumar wallah laa yu'saru rajulu fi lislaami bigayri lcuduul hadihi qaacida cumariya laa yusar yani laa yuxbasu rajul fi lislaami bigayri cuduul idan naxnu ida tahaalaka annaasu fi shahaadati bizuur fanaxnu idan laa natakilu ilaa cala alcadli faqad walaa yuwajahu xaqun calaa axadi ila bishahaadati alcuduul walaa yuxbasu axadu fi lxaqi ila bishahaadati alcuduul faidan hada almakraj min shahaadati الzuur qaaluu kama yaquul abu cumar xadiiثu rabiicata hada yadul calى ana cumara rajaca can qowlihi wa madhabihi aladi kataba bihi ilى abi muusa wagayrihi min cumaalihi kan sabaqa licumar an kataba ilaa bacdi cumaalihi wa huwa abu muusa alashcari qaacida وكتاب طويل ومن هذا الكتاب أو في هذا الكتاب المسلمون عدول بينهم أو قال عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا وقالوا قرر عمر في هذا الكتاب الذي أرسل إلى أبي موسى العشعري رضي الله عنه أن الأصل في المسلمين العدالة وأن كل مسلم yashhadu bxaqin yuqbal aw tuqbal shahaadatu lianna hada huwa alasl uma qaaluu lamaa saara fi nnaasi shahaadatu bizuur qaala la laa budda min hubuuti alislaami wa hubuuti alcadaalati fi shaahid walaa naqbalu an yuqaal hada muslim wahuwa yashhad la nabxaث can shayin aakhar wahuwa an yakuna cadlan qala malik inahu balagahu ana cumara bn اlkhaطaab qaal laa tajuuzu shahaadaةu khasmin walaa daniin alkhasmu wاlcaduw falaa yashhadu lishaksin aw calىa shaksin caduwun lahu laa yashhadu calىa shaksin caduwun lahu liana hada fiihi itihaad maadaama anahu khasmuhu fayudanu anahu laa yaأti biاlxaqi wa annahu yaأtii bishahaadatin qad tadurhu walaysa bishaahidin fi hada aladii yashhadu fiih walaa daniin qaaluu aaniin huwa mutaham aaniin almutaham wlitihaam kaiir minha alitihaam fi اlwalaa'i wاlnasb wahada kana fi awali اlislaam yani shayئan yujrax bihi اlinsaan ida qaal ana min mawaali bani fulan walaysa min mawaaliih aw qaala ana min qabiilati bani fulan wa huwa laysa min hadihi alqabiila hada mima yujaraxu bihi linsaan faalinsaan almutaham fii diinihi biasbaabi alittihaam alkathiira ayda laa yakunu shaahida fi ayi shay wallahu aclam sal allah sl